بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه خير آله وصحبه وبعد layliska waxaynu ka qaadaynaa koobaad ee majaas alcaqli waxaynu ka qaadaynaa layliska koobaad ee majaas alcaqli boga ku qoran boqol ama safxadda boqolaad ku yaala tamriinaat wadix waxaad caddaysaa almajaas alcaqli majaas alcaqliga fii maa taxtahu ka hoostiisa uu yahay khaun xariiq wa bayin waxaanad caddaysaa calaaqatahu calaaqada uu yeelanayo majaaskaasi awalam numakin lahum xaraman aamina ilaahay baa yidhi awalam numakin lahum miyaanaan makansiinin xaraman xaram miyaanaan makansiinin xaramka oo aaminan aamina xaram aamina miyaanaan kelmadda aamin a majaas baa ku jira majaaskaasina waa majaas alcaqli waayo markaan eego iminka aaminan icraab ahaan waa sifu ama waa nacti waxay sifaynaysaa xaramka ayay sifaynaysaa waxay ku sifaysay xaramku inuu aamin yahay haddaba ashucuuru bilmni dhulku ma dareemee aadamaha dareema ama insaanka meesha jooga ayaa dareema kolkaa ka aamin noqonaya ma aha dhulka ee eh, waxa weeye xaram eh, waa aadamaha meesha ku nool ayaa aamin noqonaya aaminan markaynu eegayno awalam numakin lahum miyaanaan makansiinin awalam numakin lahum miyaanaan makansiinin xaraman xaram miyaanaan makansiinin xaramka oo aaminan aamina sida aynu ognahay culimo xaramku aamin noqon maayo nabadgelyada ma dareemaye ka ku nool ayaa nabadgelyada dareemaya oo aamin noqonaya aaminan waa majaas alcaqli calaaqadiisuna waxay noqonaysaa almakaaniya ayay noqonaysaa ama almafcuuliya ayay noqonaysaa labada ka doonta dhe ama almakaaniya dhe ama almafcuuliya dheh calaaqada ka dhaxaysa waa makaaniye oo makaankii ayaa faacil looga dhigay aaminan waa ismi faacil ismigaa faacil faacil buu u baahan yahay faacilkii damiir qarsoono huwa a buu noqday laakiin makaankii xaramka ahaabuu u noqonaya makaankii xaramka ahaabuu noqonaya kolkaa waxay noqonaysaa makaaniya baa la odhanaya markaasoo kale kaana almanzilu gurigu wuxuu ahaa caamiran buu ahaa wa kaanat xujaruhu qolalkiisuna waxay ahaayeen mudiiatan kuwa iftiimayabay ahaayeen mudiiatan bay ahaayeen wuxuu hoosta ka xariiqay kitaabkani mudiicatan buu hoosta ka xariiqay laakiin waxaan jeclaysan lahaa in mudiicatan iyo aamiran labadaba hoosta laga xariiqo caamiran hoosta ma idinka xariiqay wuu kaaga xariiqay kaagii soo sax kaasaa saxan markaa dabcaddaa yari waa dabcaddii nasiixi jirtay labada meeloodba waa in hoosta laga xariiqa waayo majaas alcaqli labadaba wuu ku jiraa caamiranna wuu ku jiraa mudiicatanna wuu ku jiraa kaana almanzilu gurigu wuxuu ahaa caamiran buu ahaa ereyga caamirana waa waxa wax camira ayaa la yidhaha caamiran gurigu haddaba caamir ma aho wax ma camire eh waa macmuuro waa la camiraa guriga kolkaa ismigii faacil ee caamir ahaa halkii faacil laga siin lahaa ayaa naa'ibu faacil ama mafcuulun bihi laga siiyey kolkaa waxaynu odhanaynaa waa majaas almursal calaaqaduna waa almafcuuliya aw almakaaniya almafcuuliya aw almakaaniya ka alla kaa doonto dheh kaana almanzilu gurigu wuxuu ahaa caamiran buu ahaa gurigu mid wax camiraya buu ahaa gurigu wax ma camiree macmuur buu noqdaa mid la camirayo ayuu noqdaa wa kaanat xujaruhu qolalkiisuna waxay ahaayeen mudiicatan bay ahaayeen kuwa iftiiminaya wax qolalkiisu waxba ma iftiiminayaane iyagaa iftiimaya oo la iftiiminayaa kolkaa mudiicatan waa ismi faacil halkii faacil laga siin lahaa ee hiya laga siin lahaa faacil ah ayaa hiya naa'ibu faacile laga siiyey kolkaa maxay noqonaysaa mudiicatan waa majaas alcaqli calaaqaduna waxa weeyaan almafcuuliya cadumad waxaa weynaatay cadamatuhu weynidiisii wasaalad waxaa soo booday sawlatuhu boodadiisii cadumad waxaa weynaatay cadamatuhu markaan idhaa weynidiisiibaa weynaatay cadamadaasi waxa weeyaan majaas alcaqli baa ku jira waxaana weeye calaaqadu masderiyada cadumad oo ficil ah ayaa cadamadii masderka ahaa faacil nooga dhigay wa saalad soo booday sawlatuhu boodadiisii wa saalad soo booday sawlatuhu boodadiisiibaa soo booday waxaad u fiirsataa markaa wasaalad sawlatuhu markaad eegto salad waa ficil maadi faacilkiisuna faacilkiisuna waxa weeyaan maxay wasaalad sawlatuhu markaan eegno faacilkiisuna waxa weeyaan sawlada oo masder ah sawlada oo masder ah weeyaan faacilkii wasaalad sawlatuhu masderiyay kolkaa noqonaysaa halkaasina laqad luumtina ya umma wanimti wama laylu lmadiyi binaa'imiin laqad lumtina inanay waadna canaanatay yaa umma khaylaan umma khaylaanay waadna fi sura guurihii baad nagu canaanatay ummi khaylaanay sawdiga guurihii nagu canaantay wa waabad seexatayba wamaa laylu lmadiyi habeenka gaadiidka iyo guuruhuna ma aha binaa'imin mid seexda inanay wuxuu yidhi guurihiina waad nagu canaanatay habeenan la seexan jirinna waad seexatay buu yidhi laqad lumtinaa waadna canaanatay yaa umma khaylaan uma fi suraa guurihii baad nagu canaanatay wa waad seexatay wamaa leylu lmadiyi habeenka gaadiidkuna ma aha binaa'imin mid seexanaya kelmaddaa naa'ima culimo faacilkii ay qaadan lahaydee huwa ahaa habeenkaa la siiyey habeenku miyuu seexdaa mise dhexdiisaa la seexdaa dhexdiisaa la seexdaayo habeenku ma seexdo halka waxa qoran habeen seexanayaa qoran markaa waa majaas alcaqli calaaqaduna wawaxa weeyaan maxay darfiya weeyaan calaaqaduna waa darfiya zamaaniya wey waa waktigii la dhex seexanayaybaa ogaan loo siinayaa faacil ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم صال بالدم أبطحوا ملكنا أود بأنه يالنا وأنه إذن ملكني فكان العفو وحو نقضي عفو إياد القاتكو منا حق يجا سجية دقن إيا عادو أنك دقن كيجا إيا عادو يدوب وحي نقطي إننا وحفنو عد مركانو كاتكانو عفسك أيا نوفذنا falamma malaktum idinku markaad milkideen eed ummad qabqabateen eed awood badan yeelateen saala waxaa rogmaday bidami dhiig waxaa la rogmaday abdaxu dooxii abdax la odhan jiray dooxii ayaa dhiig rogmaday buu ku markaad idinku qabateen wuxuu uga jeedaa annana waxaanu nahay ummad dulqaad leh idinna waxaad tihiin ummad bilaa dulqaada waxaana kala caddeeyey labadii taariikhood ee aynu soo kala marnay annagu markaanu wax qabanno cafiska iyaga ayaa badnaa idinku markaad waxqabatiinna cafis maydaan lahayn malaknaa waxbaanu milkinnay fa kaana alcafwu cafwiga iyo dulqaadku wuxuu noqday minaa xagga yaga sajiyatan dhaqan iyo caado falamaa malaktum idinku markaad milkideen saala waxaa rogmaday bildami dhiig waxaa la rogmaday abdaxu abdax haddaba kelimatu abdax baan u kelimatu abdax waa dooxii baa rogmaday ama dooxii baa socday dooxu lafdiisu ma socde eh waxa dhex socda ee qoyanee amaa biyoah amaa dhiiga ayaa soconaya kolka waxaad u fiirsataa kelimatu abdax waa majaas caqliya ku jira calaaqadiisuna waa almakaaniya aw ilmujaawara labadaasaa la ysku qabtay qolada balaaqadu waxay isku qabteen calaaqada halkaa ku jirtaa waa makaaniya iyo waa mujaawara ka allaka aad tidhaahdaa khata maahae waa sax weeyaan almakaaniya aw ilmujaawara daraba dahru nimankaa sanadkiibaa garaacay baynahum dhexdooda wa faraqa wuxuu kala daadiyey shamlahum midnimadoodii nimankaa sanadkiina waa garaacay midnimadoodiina sanadkiibaa kala daadiyey haddaba daraba kii wax garaacayay sanad buu ka dhigay oo sanad baa garaacay buu yidhi kii midnimadooda kala daadinayeyna sanadka damiir u noqonayuu ka dhigay kolkaas sanadku waxna ma garaaco midnimadoodana ma kala daadiye eh dhacdooyinka sanadka dhexdiisa yimaada ayaa dadka midnimadooda kala daadiya kolkaa sanadkuna waa halkii dhexdiisa wax la samaynayey kolkaa waa daraf zamaan weeyaan waa majaas alcaqli markaa calaaqaduna ay tahay adarfiya weeye adarfiya zamaaniya daraba waxaa garaacay adahru sanadkii ayaa baynahum iyaga dhexdooda garaacay wa faraqa wuxuu kala geeyey shamlahum midnimadoodii yaa haamaanu bni lii haamaanow ii dhis sarxan qasri ii dhis lacallii waxaan filanayaa abluq inaan gaadho alasbaaba wadooyinkii asbaaba samaawaat war cirka wadooyinkiisii inaan gaadhaan isku dayiye bal qasri dheer ii dhis buu yidhi ninkii fircoon la odhan jiray fircoon baa haamaan la hadlaya oo wasiirkiisiiya markaasuu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibni lii ii buu yidhi heemaan ma wuxuu ahaan jiray nin wax dhisa oo formaana ama injineera maya kolkaa muxuu uga jeedaa dabaqii dhis leeyahay amarka ii bixi leeyahay ii amar kolkaa maadaama u haamaan uu yahay ninkii markuu amro amarkiisa wax lagu fulinayey waa majaas caqliya ayaa ku jira yaa haamaan ubnili calaaqadiisuna maxay noqonaysaa asababiya bay noqonaysaa markaa calaaqaduna waa asababiya sabab noqo wey dabaqa noqo yaa haamaanu haamaanow ibnili ii dhisarxan daba lacallii waxaan filanayaa abluqu lasbaab inaan wadooyinka gaadho asbaaba samaawaat samaawaadka wadooyinkooge jalasnaa waxaan fadhiisannay ilaa mashrabin ceel baanu dul fadhiisannay cadbin macaan ceel yaroo macaan macaan baanu dul fadhiisannay haddaba ceel macaan baan dul fadhiisannay markaan nidhaa ma ceelkaa mise biyihiisaa macaanaanaya biyaha ceelka ayaa macaanaanaya laakiin halkan sida qoran markaad macnayso waa ceel macaan baanu dul fadhiisanay oo ceelku inuu macaan yahay baa lagu moodaya majaas alcaqli baa ku jira haddaba kelimatu cadbin waa ismi faacil oo faculo waxaa lagaga keenaa ismigeega faacil facli baa lagaga keenaa caduba wuu macaanaaday markaad tidhaa caadib odhan maysid cadbun baalood odhan cadbun baad odhan cadbun waa ka macaan haddaba ceelku ma macaanee waxa macaan biyihiisa kolkaa waa darfiya makaaniya weeyaan ama almakaaniya weeyaan waa majaas alcaqli calaaqatuhu almakaaniya maauhu biyihiisuna daafiqun saasay wax u burinayaan biyihiisu ma iyagaa burinaya mise iyagaa la burinayaa iyagaa la soo burinayaa ama iyagaa soo buranaya laazimba haddaad ka dhigto iyagaa soo buranaya laakiin kelimatu soo buranaya kada iyagaa lasoo burinaya meesha luqa alcarabiya ereyga ku haboon baan doonaynaa soomaaliga inaan ka dhigno biyibaa buranaya ma aha carabiga kelmada daaia kuma haboona biyibaa buranaya haddaad tidaa xaqiiqay noqonaysaa ereyguba kolkaa biyihiibaa wax burinaya baa lagu yidhi biyibaa sidaa loo soo boodsiinayaayo loo soo butaaciyey kolkaa biyaha la soo butaaciyey haddaad tidhaa ka warran biyo wax soo butaacinaya haddaba haddaad tidhaa ka warran biyuhu waxba ma soo butaacinayaan iyagaa la soo butaaciyey sida qoran haddaba waa biyo wax soo butaacinaya sow ma tidhaahdid Ehm, biyihii way buuxsameen soo ma tidhaahdeen soomaaligeenna ma ku aragteen biyihii baa buuxsamey horta kelmaddaasi ma u fiirsatay biyihii baa buuxsamey markaan leenahay eeg waa xaway saxdu waxay ahayd inaad tidhaa weelkii baa buuxsamey kolka waxa buuxsamaana waa weelka waxa wax buuxiyaana waa biyaha kolkaa biyuhu ma buuxsamaan haddaba biyihiibaa soo burqiyey markaa tidhaa war biyuhu waxba ma soo burqiyaane ama ma soo butaaciyaane iyagaa la soo butaaciyaa kolkaa kelimatu daafiq kelimatu daafiq waa majaas alcaqli calaaqadiisuna almafcuuliya ay tahay waa mafcuuliya calaaqadaasina darafata bnulcabdi wuxuu yidhi ibnulcishriin baa loo yaqaanaa ninkaa qaala darafata bnulcabdi satubdii laka alayaamu ma kunta jaahilan wayaأtiika biاlahbaari man lam tuzawidii satubdii laka alayaamu maalmaha ayaa kuu muujin maa kunta jaahilan waxaad jaahil ka tahay waya'tiika bilakhbaar waxa wararka la iman ma lam tusawid mid adan sahay siinin ayaa warka iyo fariinta kuu keeni ninkan waxaa la odhan jiray darafata bnulcabdi islaamka wuu ka horreeyey waxoogaa buu islaamka ka horreeyey qabla alislaam ayuu ninkani ahaa darafata bnulcabdi ibnulcishriin baa ayuu caan ku yahay haddii luqa alcarabiya ibnulcishriina tidhaahdo markaaba waa laguu soo sheegi ninkaa ibnulcishriin waxaa loogu bixiyey labaataneeyadii markuu marayey ayaa la dilay waxaa dilay boqor la odhan jiray camar ibnu hindi nin la odhan jiray ayaa dilay setubdii waxa kuu muujin doonta nin aad iyo aad xikmaawi u abuu ahaa ninkaasi hashiisa wuxuu kaga hadlay dhowr iyo soddon bayd ayuu hashuu fuushanaa kaga hadlay markuu hashiisa tilmaamayey satubdii laka waxa kuu muujin doona alayaamu maalmaha ayaa kuu muujin doona maa kunta ka ad tahay jaahilan midaan garanaynin war waxaadan garanayn wakhtigaa ku bari waxaa la yidhaahdaa qofku macallinka koobaad waa inuu wakhtiga ka dhigtaa wakhtigu waxa aad baranaysa waxaa ka atajaarub baa ka tijaabada baa ka soomaalidu waxay odhan jirtay doqon waayo badan jirtay wax weydii bay jirtay kolkaa qofku waayo badan hadduu soo jiro waxyaabo badan baa u kordhaya oo dee macallin buu haystaa joogtoah tijaabooyin baa usoo baxaya oo tajaarub baa usoo baxaya oo waxyaabo badanu si kale ka aaminsanaa ayuu arkaya iyaga oo siduu moodayay cagsigeed ah ayuu ogaanayaa ninkani wuxuu yidhi markaa satubdii laka waxa kuu caddayn doona alayaamu maalmaha ayaa kuu caddayn maa kunta kaa tahay jaahilan midaan garanaynin waxaadan garanayn maalmaha ku bari buu yidhi wakhtiga ha laguu daayo wayatiika biakhbaar waxa warka kuu keeni doona ma lam sahayba siinin insaan iyo aadame sahay iyo lacag adan ku bixinin ayaa warka kuu keeni doona buu ku yidhi bal imika ka warrama waxaad u fiirsataa idaacadaha aynu dhegaysanno kumay lacagi kaga baxdaa intayna halkaa fadhida waynu dhegaysanaauna kumay lacagi kaga baxdaa kharashkaagama baxayo wayatiika bilakhbaari man lam tusawidi waxa warka kuu keenaya nin lacag siinin ninadan balan la gelin ninadan waxba ka ogeysiin umba warku warku kolkaa isma taago isagoo cararaya ayuu kuu imanaya waxaynu uga jeednaa waa abyaada xikmadda ah weeyaan kolkaa waxaynu uga jeednaa satubdii la kal ayaa markuu ku yidhi maalmaha wax ku bari war maalmaha laftoodu waxba kuma barayaane maalmaha waxyaabaha dhexdooda dhacaya ayaa wax ku baraya xawaadista ayaa wax ku baraysa dhacdooyinka ayaa wax ku baraya fama akara alikhwaana xiina tacuduhum wuxuu yidhi markuu hadlayey famaa akara alikhwaana xiina tacuduhum alla walaaluhu badanaa buu yidhi asxaab badnidaa buu yidhi warniyow dadku qiimo badanaa buu yidhi markaad saa u tirinayso bal walaalaha eeg iyo asxaabtaada eeg iyo dadkaaga eeg alla ummaddu badanaa buu yidhi walaakinahum fi naaibaati qaliilun walaakinahum fi naa'ibaati qaliilun waa maxay macnaheegu mushkiladii hadday kugu timaado walaalahaagii aad bay usoo yaraanayaan ummad yaryar maxaa ku baray inay walaalahaagii yaraadeen dee dhacdadaa ku bartay haddii barwaaqo lagu jirana cid kaa walaala badani ma jirto hadday dhib iyo mashkelidi timaadana cid kaa asxaab yar ama kaa walaala yari ma jirto waxaa la og yahay kollay qaacidaa qorano waxaa la yidhaahdaa idaa caduma almaluubu qalla lmusaacidu baa jirta waa qaacido caadiya idaa caduma almaluubu qalla lmusaacidu shayga aad codsanaysaa haduu yahay shay qiimo weyn ama shay qaaliya haduu yahay cidda kugu caawinaysaa way yaraataa baa la yidhaha kolleyii layskaa garab taagi maayo haduu yahay madluubkaagu hadduu cadiim yahay kolkaa waxa waxaasoo dhan ku barayaa maaha macallin intuu sabuurad iyo qalin intuu soo qaato kuu dhigaya cashir waa wakhtiga iyo dhacdooyinka ayaa ku baraya waktiga iyo dhacdooyinka ayaa ku baraya soomaalidu horey bay uga maahmaaheen waa kay odhan jireen bukaan badan maxay odhan jireen iyo baryo badan iyo waa laysku nacaadii weeyaan waktiguunbaa baray waktigaa u sheegay qofku hadduu xanuunsanayo inuuna helin dee qof isgarab taaga setubdii laka alayaamu maalmaha kuu caddayn maa kunta jaahilanka aad jahilka ka tahay wayaatiika bilakhbaar wararka waxa kuu keeni doona man lam tusawid ninaadan siinin haddaba setubdii laka alayaam markaan qaadanno ereyga alayaama markaan qaadano ma aha ereyga alayaame faacilka laga dhiga in faacil laga dhiga ma ahayn waa majaas alcaqli calaaqadiisuna waa asababiya cafwan waa adarfiya zamaniya calaaqadiisu waa adarfiya zamaniya weeyi yuani kamaa sadaxat aykatun waqad nabaha subxu adyaaraha yuqanii ninkani wuu heesayaa buu yidhi kamaa sadaxad sida ay u heesto aykatun kayntu yuqanii wuu heesayaa kamaa sadexad sida ay u heesto aykatun kayntu siday kayntu u heesto ayuu ninkani u heesayaa buu yidhi waqad nabaha subxu subaxda ayaa toosisay adyaaraha shimbirihii kayntana subaxdu markay kaynta shimbiraheega toosiso kayntoo dhan baa wada heesta buu yidhi kolkaa balu fiirso oo kamaa saddexad aykatun kayn baa heesaysa buu ku yidhi kayntu miyay heestaa mise shimbiraha ku jira ayaa ciya shimbiraha kaynta dhex jooga ayaa ciya kolkaa shimbirihii halkii faacil laga dhigi lahaa ayaa shimbirihii laga daayey oo shimbiraha heesaya lama odhane kayn baa heesaysa baa layidhi kolley waa balaaqo iyo ujeeddo balaaqeed baa laga leeyahay kolkaa shimbiraha heesaya haddii la yidhah kayn baa heesaysa haddii la yidhah labadaa erey aad bay u kala balaaqo badan yihiin waayo waxay tilmaamaysaa noolihii inuu codkani dhaafay e xataa inuu dhirtii iyo um, makhluuqii kaloo dhani inay codkii ku wada dhufanayaanbaa kolkaa meesha ayaa qofkani ku dareensiinaya kolka waxaad eegtaa maxaa ka dhexeeya dhirta iyo hadaba shimbiraha dee waa darfiya makaaniya shimbiruhu halkay joogayaan baa dhirta ah kolka waa majaas almursal majaas alcaqli majaas alcaqli wa calaaqatuhu adarfiya makaaniya weeye waqad nabaha subxu subaxdii ayaa toosisay adyaaraha shimbirihii ma subaxdaa toosisa mise subaxda dhexdeeda ayay toosaan shimbiruhu subaxda dhexdeeda ayay toosaan kolkaas subaxdii maxay tahay aacil baa laga dhigay iminke waa dariya zamaniy wey waa majaas acaqli calaaqatuhu adariya zamaniya wey inaa lamin macshari nafnaa awaailahum qiilulkumaati alaa ayna almuxaamuuna inaa anagu la min macsharin ummad baanu ka soo jeednaa afna uu baabi'iyey awaa'ilahum bilowgoogii iyo dadkoogii hore qiilu lkumaati geesiyada hadalkooga alaa ayna almuxaamuuna aaway kuwiina ilaalinayey alaa ayna almuxaamuuna aaway kuwiina ilaalinayey wuxuu ku yidhi innaa annagu la min macsharin ummad baanu ka soo jeednaa ummad ayaanu ka soo jeednaa afnaa uu baabi'iyey awaa'ilahum bilowgoogii hore iyo dadkoogii hore qiilu lkumaad geesiyada hadalkooga alaa ayna almuxaamuna aaway kuwiina ilaalinay ninkani wuu faanayaayo wuxuu leeyahay waxaan ka soo jeedaa reer reerkaana reegoogii hore waxaa wada laayey geesiyadu markay yidhaahdiin warna badbaadiya halkay geesiyada ka badbaadinayaan bay ku dhintaan buu leeyahay kolka anagu geesiyaduun baanu badbaadinaaba wax kale ma qabana buu leeyahay haddaba u fiirso oo kelmadda afnaa awaa'ilahum ah ummaddoodii horeo dhan waxa laayey buu ku yidhi maxaa laayey talan qiilu qiilulkumaad geesiyada hadalkoogaa laayey alaa ayna almuxaamuuna aaway kuwiina ilaalinayena badbaadinayey geesigu markuu yidhi aaway kuwii i ayay qiiroodaanoo markaasay dagaalka soo galaan buu yidhi iyagoo geesiga badbaadinaya maaha doqon iyo fuli iyo waxay badbaadinayaan iyagoo kaa badbaadinayay kolkaa ku dhintaan u fiirso haddaba halkaa qiilulkumaad kitaabta qaar iska ilaaliya way kordhabaan qiilka kitaabka kordhabayaad aragtiin waa khaa ma aha balaaatulwaadix maaha faniga kordhaba faniga qaar kamida ah kordhaba ka balaaqa ahaan ayaa raggii gabaygan qaadanaya qaarkood ay kordhabeen waa khaa marka ay galeen maaha qiilalkumaad maaha waa qiilulkumaad weeyaan geesiyada hadalkoogii ayaa wax badbaadinaya sidaa meesha imika ayaa wax laynaya haddaba hadalkaa geesigu dee ma laynin ragga eh dagaalka ciddii ay iskaga hor yimaadeen baa ragga laysay wuxuu faacil ka dhigay hadalkii geesiga maadaamuu geesigu ibadbaadi yidhi kelmadaasaa ragga dishay buu yidhi ibadbaadidaa ragga dishay buu yidhi kolkaa kelmadani waa sabab maaha faacilkii wax dilay waa majaas alcaqli calaaqadiisuna ay tahay asababiya markaa majaas alcaqli calaaqaduna ay tahay asababiya innaa annagu la min macsharin ummad baanu ka soo jeednaa afnaa uu baabi'iyey awaa'ilahum bilowgooga hero qiilu lkumaati geesiyada hadalkooga alaa ayna almuxaamuuna aaway kuwiina badbaadinayay ay lahaayeen layliska labaad bayin waxaad caddaysaa ardayow kulla majaasin caqliyin majaas kaste oo caqliya bal hadda caddee wa calaaqatahu calaaqadiisana caddee fii aqwaali alcarabi carab aqwaasheeda alaatiya ee soo socota carabi waxay tidhaahdaa dariiqun waaridun saadir bay dariiqun waaridun saadir dariiqu markuu yahay midh la galo oo xaggaa loo maro haddana laga soo noqdo maxay yidhaahdeen ariiqun waaridun saadir bay yidhaahdeen waa ariiqun waaridun saadir waa ariiq irmaan waa la galaabaxaa kolkaa soomaaliga hore irmaanoo kaleu noqonaya waa ariiq dhinac kaste lagaga yimaado oo si kaste loo socdo laakiin iminka qolooyinkan gawaadhidu si fiican bay u fahmayaan ariiqun waaridun saadir waa in iyo awt buu leeyahay ariiqaasi labada dhinacba waa loo maraya wey ariiqun waaridun saadir haddaba u fiirso hadalkan markaan macnayno ariiqun waarid waa dariiq waarido isagu socdo oo halkan ka soo aroora dariiqa laftiisiibaa waarida saadir oo haddana fulo oo dib u noqonaya waa dariiq soo socda oo sii socda halkaasi masax baabaad u malaynaysaa najaas alcaqli miyuuna ku jirin dariiq ka warran waaridoo soo arooraya haddana saadiroo sii fulaya macnuhu sidaa ma aha dariiqiibaa iminka sidaa halkan ku qoran isagaa soo arooraya dariiqu haddana isagaa saadiroo fulaya sidaa looma jeedo waa dariiq laga soo arooro lagana sii fulo saasay macnaha noqonaysa laga soo arooraa oo laga sii fulaa kolkaa maxaa ku jira ariiqun waaridun saadir markaan idhaa faacilka waarid waa huwa oo ariiq buu noqonaya kolkaa ma ahayn in ariiqa laga dhigo saadir markaan qaadannana faacilkiis waa huwa oo ariiq buu noqonaya haddaba ariiqu ma aha kawaaridkaee arooraya mana aha ka saadirka ee fulaya kawaaridka ee saadirkii waa dadka iyo xoolaha iyo noolaha kale kolkaa muxuu noqonayaa waa majaas alcaqli calaaqaduna ay tahay almafcuuliya aw ilmakaaniya waa mafcuuliyo amaa makaaniyo ka alla kaa doonto ka dhigo almafcuuliya aw ilmakaaniya lahu sharafun sharaf buu leeyahay saacidun koru kacaya wajadun nasiib buu leeyahay musaacidun caawinaya u fiirso wuxuu ku yidhi lahu sharafun ninkani sharaf buu leeyahay saacidun koru kacaya wajadun ayaan buu leeyahay musaacidun saacidayoo caawinaya markaan idhaa lahu sharafun saacid markaan idhaa lahu sharafun saacid ereyga sharafun ah maxay kula tahay sharafun saacid markaan idhaa saacid baan ku tilmaamay oo sharaftii baa kor u kacaysa baan ku yidhi sharaftu kor uma kacdee iyada kor baa loola kacaa sharaftaa kor loola kacaa waa mascuudu bihaa weeyaan iyadu sharaftu iyadii baa kor u kacaysa buu ku yidhi kelmaddaa saacida majaas alcadli baa ku jira calaaqadiisuna waa almafcuuliya calaaqadiisuna almafcuuliya weeyi lahu sharafun sharaf ayuu leeyahay sharafta oo saacidun kor loola kacayo bimacnaa qofka sharafta leh ayaa qiimo yeelanaya sharaftu qiimo ma sii yeelanayso qof kale ayaa qiimo yeelanaya wa jadun musaacid jadun awowhamoodine waa nasiib weeyaan musaacid saacidaya darasahum waxa qaniinay azamaanu xilligiibaa qaniinay wadaxanathum waxaana ridiqday alayaamu maalmihii nimankaa wakhtiguna waa qaniinay maalmuhuna way ridqeen u fiirsa hadalkaa darasahum zamaan markaynu nidhaa zamanka ayaa qaniinay markaynu nidhaa maa macnaa kalimatu zamaan waa xilli xilligu miyuu qaniinaayou ilka leeyahay waa maya waxay ka dhigan nimankan waa la qaniinayoo xilliga dhexdiisii baa la qaniinay wadaxanathum layaam nimanka waa la ridqayoo maalmaa ridqay maahe musiibaa ridiqday laakiin xilliga maalmaha dhexdoodiisii bay ridiqday kolkaa labadanba markii zamaan faacil laga dhigay ee ayaam faacil laga dhigay faacilka dhigiddaasaa majaas caqliya ah kolkaa calaaqadiisuna waxa weeyaan adarfiya zamaniya weeye yafcalu lmaalu maalku wuxuu sameeyaa maa tacjizu canhu lquwa waxay awoodu kari weydo wixii awood ahaan loo qaban waayo maal baa lagu qabtaa waa la ogyahay adduunyadoo iminka maal baa wax lagu furfuraa kolkaa hantidu waxay samaysaa baynu nidhi ma hantida lafteedaa samaynaysa mise kuwan hantida ayaa waxaan samaynaya kuwa hantida ayaa waxaan samaynaya hantidu waa sabab markaa sababtii waxaan lagu samaynayey weeye haddaba yafcalu lmaal markaynu nidhaa majaas caqliya ayaa ku jira calaaqadiisuna ay tahay asababiya calaaqada halkaa ku jirtaa waa maxay waa asababiya calaaqada meesha ku jirtaa hamun hami baa meesha a daalan hami daalan ma daala mise qofka hamiga xambaarsan baa daala ma daala mise waa shayga ku hamiyayaa daala ka shayga ku hamiyaya ayaa daala haddaba hamu naasib markaan idhaa waa hami daalan ama warwar daalan waa majaas caqliya ayaa halkaa ku jira calaaqadiisu maxay noqonaysaa hamu naasib markaan idhaa calaaqadiisuna waa almafcuuliya jadun waa nasiib cauurun kufid badan nasiib yaroo kufid nasiibku eg nasiibku nasiib xunna wuu noqdaa nasiib wanaagsanna wuu noqdaa haddaba haddii jadun sawmaadan arag musaacid laga dambaysiiyo waa ayaanka badan ayaan badnida weeyaan haddii cauur laga dambaysiiyana waa ayaan xumada weeyaan iyo ayaan darida kolkaa jadun waa nasiiboo nasiibkiina wuu xumaan karaa wuuna wanaagsaanan karaa cauur haddii laga dambaysiiyo waa nasiibka xun jadun waan ayaan daro cauurun aadoo dhicid badan ama u kufid badan haddaba kelimatu cauur faacilkeegii ayaan darada loo nisbeeyey ee layidhi ayaan daradaasaa kufkufaysa ma ayaan daro yaroo dhacdhacaysaynu aragnay weli waa maya yaa dhacdhaca ayaan darida ka iskale ayaa dhacdhaca oo dee shaygu isyidhaa qababa wuu ka kufayaayoo ma gaadhayo ma dhammaystiro u fiirso majaas caqliyaa ku jira kelimatu caur faacilkeega calaaqadiisuna maxay noqonaysaa asababiya oo nasiibka xuni waa sababta qofka uu la dhacayo weeye yowmun maalin caasifun ka casan maalin ka casan riixun caqiim maalin dabayl madhalaysa cajabun caajib yaab yaaban cajabun caajib yaab yaaban weligaamaad maqashay yaab yaroo yaaban isagii yaabkiioo sii yaabay ka waran waa khatar haddaba yowmun caasif baa lagu yidhi maalin kacsan maalintu miyay kacdaa mise dabaylaha ayaa kacaa dabaylaha kacaa hadaba maalintii baa la yidhi iyadaaba kacsanba iska daa dabaysheediiy maalinta lafteedii saacadaheegii iyo daqiiqadaheegiibaaba kacsan baa la yidhi maalintan iyadaaba maalintu kacsan yowmun caasif majaas caqliya ayaa ku jira calaaqadiisu maxay noqonaysaa yowmun caasif markaan idhaa adarfiya zamaniya aw ilmafcuuliya kaa doonta dheh adarfiya zamaniya aw ilmafcuuliya riixun caqiim dabayl madhalaysa waa aiim iyadiibaa madhalays buu ku yidhi dabayshiibuu madhalays ka dhigay dabayshu say madhalays u noqonaysaa madhalays ma aha dabayshu ee dhirtii iyo dhulkii iyo ayaan dee waxba dhalaynin oo madhalays noqonaysa dabayshu ay maraysay dabayshuna waa sababtii markaa riixun caqiim maxaynu nidhaa markaa majaas alcaqli baa ku jira dabaysha madhalayska aynu ku tilmaanay calaaqadiisuna waa asababiya oo dabayshu sababtii bay ahayd inagan dabaylaha qaar inagu nidhaa cirimis sosaas ma jirto dabayl waxaa jirta cirimis la yidhaa kolkaa cirkay raminaysaa bay yidhaahdeen bimacnaa dabayl waxaa jirta markay iyadu dhabato cirku markaaba uu daruuraysanayo dabayl waxaa jirta markay soo dhacdo dhirtu ay iska caleemaysanayso dhirtiibaa iska caleemaysanaysaa dabayl markay soo dhacdo dabayl markay soo dhacdo dhirtu ay qallalaysaana way jirtaa dabaylahani way cilmiye badan yihiin af carabiga sideed dabaylood baa la isticmaalaa sideed dabaylood baa carabiga la isticmaalaa kolley qaybta balaaqada maaha qaybta ka hadashay waa adabka qolada adabkaa ka hadla kolkaa luqal carabiya adabka waxaa lagu barta luqada rasmigaa lagu barto kolkaa dabaylaha marka la joogo ama eh, asmaa riyaax haddaad tidhaa waad helaysaa meel kasta kitaabkaad ka baadhaba waad ka heli dabaylood iyo eeg siday kale yihiin iyo dhulka waxay kusoo kordhiyaan iyo way ka warramaan mid kaste cajabun caajib buu ku yidhi yaab yaaban yaabkii waxaynu siinay inuu yaaban yahay kolka yaabkaa yaabani dee waa majaas alcaqli oo calaaqadiisu ay tahay maxay ilain caajib baa faacil qaadanaya huwa oo cajabkii u noqonaye waa majaas alcaqli calaaqadiisuna waxa weeye maxay waxay noqonaysaa calaaqadiisu masderiyo cajabkaa dee masdera haddaad doontana mafcuuliya dhe laakiin masderiyaa loo badan yahay acumayru ina abaaka hayara raasahu maruu layaali wa lacsuri acumayru cumar yarow ina abaaka aabbaha ayara ra'sahu madaxiisa waxa bedelay maru layaali habeenadii marayey wakhtilaafu lacsuri iyo xilligii isdhaafayey cumar yarow aabbaha madaxiisa waxa bedelay cumayr qofka cumar markaa taskiirinayso maxaad ku taskiirin rajul haddii taskiiri lagu yidhaha maxaad ku taskiirin rajul rujayl baa la odhan rujayl kitaab haddaad taskiirinayso ama qalin haddaad taskiirinayso waa inaad taskiirta taqaana qulaym qulaym kolkaa cumayr waa cumar yare weeyaan acumayru hamsahaas istifaam hamoodina waa xarfunide yaa oo kale wey qofka loo dhawaaqayaa loogu dhawaaqaa acumayru cumar yarow ina abaaka aabbahaa hayara ra'sahu madaxiisa waxa bedelidda madaxu waxa weeye timihiisii madoobaa waxa caddeeyey aabbaha waxa madaxiisa caddeeyey buu yidhi amaa bedelay maru layaali habeenadii marayey wakhtilaafu lacsur iyo xilligii isweydaaranayey xilligu markuu isweydaarto wakhti dheerna ad jirto soo iska caddaan mayse xaqiiqada waxa la eegay cirrada waxa keenaa ma aha dee xilliga isweydaarta waxa weeye timuhu halkay ka soo biqlaan oo daciifa horta faacilka rasmigii waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rasmiga wax cireeyaa waa ilaahay kolkaa caruur yar yaroo ciraysatay waa inaga aragna qof weynoo weli timihiisu madow waa adigay arkay iska yaqaana cirada rasmiga horta ilaahayba ayaa ayaa ayaa cirada soo daaya laakiin sabab wuxuu uga dhigaa waa manaabitu shacarka oo daciifa manaabitu shacar halkay timihu ku yaalin marka ay ducfi dareemaan ayay timihii caddaanayaan ay madow isyeelyeel bay marka hore bilaabaan iskama caddaadaanuun cabbaar way isyeelyeelayaano waxaa laga yaaba qofka inuu bilo iyo sanado timihiisii maray casaan noqdaan xoogaa casaanay noqonayaan haddana madow haddana caddaan haddana kolkaasay caadi kolkaa u wada caddaan doonaan acumayru cumar yarow ina abaaka aabbahaa hayara ra'sahu madaxiisa waxa bedelay maru layaali habeenadii marayey wakhtilaafu lcasri iyo haddaba halkaa waxaynu doonaynaa faacilka rasmigiihi muxuu noqonayaa faacilka rasmigiihi waxaynu nihi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala inana waxaynu faacil ka dhignay ama gabayaagani uu faacil ka dhigay maru layaali wakhtilaafu lcasr maru layaali wakhtilaafu lcasr waa sababaha sabab ka mida weeyaan amaa darfiya zamaniya baad odhan kartaa darfiya zamaniya waa majaas caqliya calaaqadiisuna ay tahay darfiya zamaniya aw sababiya darfiya zamaniya aw sababiya ramad bihi lasfaar safaradiibaa ku tuuray abcada maraamiha meelay wax ku tuuraan meeshii ugu fogaa ramad bihi ninkaa waxaa tuuray alasfaar safaradiibaa tuuray ninkaa safaradii ayaa tuuray abcada maraamiha meelay wax ku tuurto meeshii ugu fogayd bayna ku tuureen waa majaas almursal calaaqadiisuna waa maxay markaa calaaqada ku jirtaa maxay noqonaysaa ramad okay masderiye miyaa tidhaahdeen masderiye ma aha waayo waxa faacilkii waa alasfaar safarka alasfaarna waa jamcu safar ereyga safarihina maaha masder ila socda maaha masder ereyga safarihi haddaba muxuu noqonayaa safarku waa sababtii qofka fogaysay waa majaas alcaqli calaaqadiisuna asababiya ay tahay xarbun waa dagaal khashuumun wax dulmiyaya dagaal wax dulmiyaya ka waran waa dagaal wax ma dagaalkaa wax dulmiya mise cidda dagaalamaysaa wax dulmida cidda dagaalamaysaa wax dulmida dagaalkuna waa sababta keenta dulmiga kolka xarbun qashuum qashuum imika waa amilat lmubaalaa faacilkeegu waa huwa oo xarbibuu usoo noqonaya haddaba faacilkaa xarbiga usoo noqonaya maxay kula tahay faacilkaa huwa ee xarbi usoo noqonaya maxay kula tahay ma mise waa majaas alcaqli waa majaas alcaqli calaaqadiisuna waa sababiya waa dagaal wax dulmiyayaa tidhi war dagaalku ma dulmiyee dadka dagaalamaya dulmiya laakiin dagaalkii markaa tidha isagaa dulmiyayaba dagaalkaaba dulmiga samaynaya waxaad odhanaysaa de waa sababiya maitun geeri geeriyoonaysa mawtun waa geeri maaitun haddana geeriyoonaysa geeridu markay daran tahay ayaa la yidhaha geeri geeriyoonaysa geeridu may geeriyootaa mise ma geeriyootee dadkaa geeriyooda dadkaa geeriyooda haddaba mawtun maa'itun markaan idhaa geeri geeriyoonaysa markaan idhaa maxaynu u jeednaa waa majaas alcaqli calaaqadiisuna waxay noqonaysaa mawtun maa'itun markaan idhaa mawtun maa'itun markaan idhaa waa asababiya sababtii lagu dhintay weeyaan mawtku markaa shicrun shaacirun waa shicir gabyaya gabay gabyaya ka warran gabay yaroo weligaa gabyaya maad gabaygu markuu macaanaadu aad ereyadiisu u wanaagsanaadaan wanaagsanaadaan baa la yidhaha kani uma baahna qof tiriyaba isagaaba istirinaya gabaygani isagaaba istirinaya aad u dhegaysuun waa shicrun shaacir markaa gabay gabyaya haddaba markaan gabaygiibaaba gabyaya idhaahdo ma la socotaa inuu yahay majaas alcaqli calaaqadiisuna maxay noqonaysaa gabay gabyaya gabaygu quruxdiisii iyo wanaagiisii ayuu la gabayayaaba aynu nii waalmafcuuliya aw sababiya labadaa kaa doonto qaada almafcuuliya baa laakiin rasmiya almafcuuliya aw sababiya lahaa wajhun wejhi buu leeyahay wejiga oo yasifu tilmaama alxusna quruxda weji yaroo quruxda tilmaamaya buu leeyahay war wejigu ma isagaa quruxda tilmaama mise isagaa lagu tilmaamaaba isagaa lagu tilmaamaa quruxda waa weji yaroo qurux badan baa la yidhah laakiin isagu kula hadli maayo wejigu oo ku odhan maayo waan qurux badanahay iyo kanaa qurux badan toona weji yaroo laftiisu quruxba tilmaamaya buu ku yidhi war waa majaas alcaqli yasifu faacilkeyga ayaa huwa oo weji u noqonaya waa majaas alcaqli calaaqaduna waa maxay markaa waa sababiya wejigu qurux heerkuu ka gaadhay ayuu sababtii weeyaan loo tilmaamayeyba inta dambe o dhani waa sababiya layliskaa inta dambe ka dambayso o dhan wada sababiyaad odhan wadaca fulaanan hebel waxaa hoosu dhigay ashaxu bakhaylnimada wadanaatu nasabi iyo nasabkiisa liita ninkaa waxaa hoosu dhigay bakhaylnimo qacan adayg iyo nasabkiisoo xun qof qiimale ayuu noqon lahaa haddii kale kolka u fiirso ninka waxaa hoosu dhigay baynu nidhi qacan adayga qacan adayguma isaga lafdiisa ah hoosu dhiga mise waa sababta hoos loogu dhigo waa sababta hoos loogu dhigo qacnadaygu kolkaa waa halkan majaas alcaqli oo calaaqadiisu asababiya shuxiga iyo danaaatu nasabku waa shay qofka sababtii hoos loogu dhigi karo arduhum dhulkooga waacidatun wax ballan qaadaysa war nimankan dhulkoogu waxbay ballan qaadaysa arduhum waacida dhulkooga ayaa ballanqaadka samaynaya arduhum waacida maxaynu nidhi markaan arduhum waacida idhaa dhulkooga ballanqaad samaynaya war ma dadkaa sameeya mise dhulkaa ballanqaadka sameeya maxay kula tahay midkee ballanqaadka sameeya dadka ayaa ballanqaadka sameeya arduhum waacida dadkaa ballanqaadka sameeya haddaba dhulkiibaa imika ballanqaad samaynaya baynu nidhi dhulku markuu barwaaqo noqdo barwaaqo noqdo barwaaqo noqdo ee wanaagiisa iyo qiimihiisa iyo quruxdiisu ay soo baxdo sababtiibaa wax loo ballan qaadaa kolka waa asababiya mafcuuliyan halkaa waa la odhan kari lahaa laakiin asababiya iskaga daa idaa rujiya khayruhaa marka khayrkeega la rajeeyo badasha bihim nimankaa waxa qacanta ku dhigay ahwaalu dunya mashaakilkii adduunyada ayaa nimankaa qabtay oo si xunu qabtay badasha bihim nimankaa waxa qabtay oo si xun u qabtay ahwaalu dunya mashaakilkii adduunyada ayaa qabatay badashada daba faacilkeegii markaan ahwaalu dunya ka dhigno een ahwaalu dunya waa faacil markaynu nidhaa faacilkaasi ma faacilkii rasmiga ahaaba maya maaha faacilkii rasmiga ahaa waa majaas alcaqli calaaqadiisuna ay tahay asababiya sababtii loo qabtaybaa biahwaali dunya baa lagu qabtay acirni i udunan waaciyatan dhg dheg yaroo wax weelaysa warniyow bal waxaad yar ergistaa dheg yaroo wax weelaysa dheg yar bal dheg yar si si fiican ii dhegayso weeyaan halkaad ka tidhaa qofka si fiican ii dhegaysa waxaad odhanaysaa acirni udunan waaciya dheg yaroo wax weelaynaysa bal i kolka midhegtaa waxweelaysa mise qalbiga aadamaha waxweeleeya yaa waxweeleeya midhegta mise qalbiga qalbigaa waxweeleeya haddaba halkii qalbi iyo ergiis uu ka odhan lahaa waxweelaynaya ayaa dhegtiibaa waxweelaynaysa lagaa yidhi dheg waxweelaynaysa iyo ergiis baa lagu yidhi haddaba dhegtani iyadaa waxweelaynaysa markaad tidhaa waa sababta qalbigu uu wax ku weeleeyo wuxuu qalbigu xifdiyayaa muna dhegta soo marin wuxuu qalbigu xifdiyaya dhegtu soo mara waa sababtii markaa dhegtu qalbigu uu wax ku weelaynayey weeye waa majaas alcaqli calaaqadiisuna ay maxay tahay calaaqadiisuna waxay noqonaysaa maxay asababiya ayay noqonaysaa layliska saddexaad bayin waxaad caddaysaa ardayow almajaas alcaqli walmajaas almursal walisticaara fi ma yaati halkan waa saddexdii baa layskugu keen daray layliskan yar saddexdaa maad garanaysaa waa majaasal caqligii wa waa majaasaal mursalkii laba waa isticaaradii saddex saddexdiiba waa la ysku daray markaa kafaa bilmari cayban an taraahu lahu wajhun walays lahu lisaanu kafaa bilmari qoofka waxa ku filan cayban ceeb waxa ugu filan an taraahu inaad aragto lahu wejhun isagoo weji leh walaysa lahu lisaanan carab lahayn war qofka maxaa ceeb ugu filan qofkaad aragto isagoo wejile oon carab lahayn ka waran waa bilaa carab wejina wuu leeyahay hadalkan maxaa looga jeedaa waa majaasalmursal horta kelmadan wejiya waxaa looga jeedaa madhar iyo muuqaal haddaad aragta ka warran qof qurux badan qurux badan oo dhalaalaya oo ku soo jiitay ka warran oo markuu hadlayana aad qosasho wax alla wuxuu jeedo si alla si uu hadlayo aad garan ka warran wejigan waxaa looga jeedaa almadhar baa looga jeedaa lisaankana waxaa looga jeedaa alfasaaxa baa looga jeedaa lisaanka maxaa looga jeedaa alfasaaxa baa lisaanka iyo carabka looga jeedaa kolka wuxuu ku leeyahay qofka in muuqaalkiisuna kaa yaabiyo carabkiisuna uu dee carabkiisuna noqdo wax la dhegaysan kari waayo intaasaa ceeb ugu filan kolka waxaa looga jeedaa wejiganna waa majaas almursal calaaqaduna waa maxay calaaqaduna dee waxa weyaan maxaynu nidhaa weji madhar iyo weji markaad isku keento waa maxaliya meye waa maxaliyo quruxdu halkay ku soo degtaa wejigay ku soo degtaa lisaanna waa maxay markaa fasaaxa looga jeedaa fasaax lisaan maxaa ka dhexeeya fasaaxo iyo lisaan waa sabab ama aalo olana aan la yidhahdin qolana sabab bay yidhaahdeen kaa doonto dheh kolkaa carabku waa sababta qofka uu fasaaxada u sameeyo weeyaan ama aalada uu fasaaxada ku guto weeyaan carabku kolkaa majaas almursal weeyaan wejhun iyo lisaan labada ereyba waa majaas almursal wey waxaad ku garan kartaa waxaad dareemi kartaa ninkan gabaygiisa waxa kuusii adkayn karaa beri beryaha ka mida waxaa jiray ninkii abraha lo odhan jiray ma garanaysin ama ashram gaalkii ashram lo odhan jiray kacbada ku duulay dhexda markuu marayo cabaas ba eh, waaa la kulmay eh, cabdimualib baa la kulmay cabdimualib cabdimualibna waa la garanayaayo wuxuu ahaa nin aad intuu u laf wen yahay laf wen yahay qurux badan qurux badan qurux badan markii gaalkii abraha uu u yimid geel uu qaaday abraha isagoo cabaya oo cabdimualib iyo ay lahaayeen ayuu cabdimualib kala hadal islahaa abraha markuu cabdimualib halkaa kaga soo baxay sariirtii carshigii uu watay uu ku fadhiiyey abraha wuu ku fadhiisan kari waaye ah, ah. ninkaa haybadiisa wuxuu ka xishooday inuu ninkaana dhulka fadhiisiiyo isna uu carshigaa ku fadhiisto abraha wuu ku dhici kari waaye wuu ka kacay abraha markuu ka kacay carshigiisii muxuu u kacay ninkaa haybadiisi iyo muuqaalkiisii buu u kacay carshigiisii markuu ka kacay ayuu isyidhi ma ku fadhiisisaa cabdimualib markaas yidhi lagu caayi waxaa lagu odhan doonaa nimankii dee carbeedeen waxbaba ahayn ee eberka ahaa ayaa carshigiisii ayuu uga kacay waa lagu markaasu dhulka aan wada fadhiisano dhulka isla fadhiisteen abraa iyo cabdimualib dhulka isla fadhiisteen waa haybad wuu eegi kari lahaa abree cabdimualib cabdimualib markuu hadlay u xanaaqayba abree saanku moodayny waxaad tahay muuqaag iyo maqalkaagu ismabale buu yidhi abree cabdimualib muxuu sameeyey wuxu waxaan uga socdaa buu yidhi abrow shalay aad ceelka ka soo qaateen inaad noo soo celisiin uu xanaaqayba kelmadaasaa ka xanaajisay diintaadiiyo muqadasaadkaagii baan ku socdaa anna waxaan islahaa buu kacbada ka ku odhan doonaa haduminin buu ku odhan doonaa war muqadasaadkaagii baan ku socdaa markaasaad adna maal iyo waxoogaa yar igala hadlaysaa buu yidhi yaasaa tahay ismabale buu yidhi cabdimualib wuu macneeyo wuxuu yidhi mid kasta mid baale buu yidhi horta kacbada rabbi baale buu yidhi rabbigalena waa kolley u difaacani geelana nin baale buu yidhi ninkii lahaabaa geela difaacanaya buu yidhi war geela anaale buu yidhi kolka waynan geela difaacdaa kacbadana ilaahay baale ilaahay waa difaacdaa buu yidhi kolka abra wuxuu ka xanaaqay ninka hadalkiisii halka mawduuca uu ka hadlay iyo arrinku u socday diintaadii baan duminayaayoo adduun meel sokaad igala hadlaysaa buu yidhi markaa kafaa bilmari qofka waxa ugu filan cayban ceeb waxa ugu filan iyo dhaliil an taraahu inaad aragto lahu wejun isagoo weji walaysa lahu lisaan oo bilaa caraba qofku inuu weji yeesho una carab yeelanin ceeb intaa ayaa ugu filan kolley oo waxyaabaha ceebta usoo kordhiya ayay ka mid tahay qaala almutanabi wuxuu yidhi wاlhamu yakhtariqu اljasiima naxaafatan wayushiibu naasiyata sabiyi wayuhrimi walhamu warwarku buu yidhi yakhtariqu wuxuu dilaa aljasiima ninka buuran buuran buuran naxaafatan dhuubni buu ku dilaa haddaad aad u buuran tahay werwarun isku kayn buu ku leeyahay qasad dan baad u dhuubani walhamu werwarku yakhtariqu wuxuu dilaa aljasiima ka ballaadhan naxaafatan dhuubni buu ku dilaa wa yushiibu wuxuu ciraysiiyaa halkaa yushiibu waxaan jeclaa in ya la godo laakiin kutubtii balaaqadu aad umayn wada godin yushiibu cid ya u godan ma jiraan muu kuu goday sax waa sax markaa kolka yadaa yaroo la godaa macno weyn bay ku fadhidaa hamoodina in layskaa yashiibu inaad odhanaysa hamoodin haddaad yashiibuba tiaa waa kaa yashiibu haddaad tiaa waa khaa weeyi kolkaa yushiibu waa inaad yada godataa walhamu hamigu yakhtariqu wuxuu daciifiyaa ama uu dilaa aljasiima ka buuran naxaafatan dhoobnibuu ku dilaa dhoobnibuu ku dilayaa kii buurnaa wa yushiibu ka ciraysiiyaa naasiyata sabiyi ilmaha yar foodiisa wa yuhrimuuna gaboojiyaa welibana hadaba waxaad u fiirsataa yakhtariq yaa wax dilaya baynu nidhi yaa wax halaagaya hamiga hamigu ma halaage e sababta loo halaago ayuu hamigu noqdaa kolkaa halkan miyaadan arkayn yakhtariqu faacilkeega markaan damiirka hamiga u noqonaya ka dhigay faacilka dhigiddaa hamiga aan ka dhigay inuu majaas caqliya yahay ilan rasmiga ahaa ee faacilka aha maahe majaas alcaqli halkan ku jira haddaba majaas alcaqli baa ku jira calaaqadiisuna waa asababiya sababtii baan kolkaa calaaqada ka dhigay qaola shariifurida wuxuu yidhi yukhaatib isagoo la hadlaya ashayba cirada shariifurida wuxuu doonayaa inuu cirada la hadlo ayuha subxu zul damiiman famaa adlama yawmii min daka dalaami ayuha subxu subaxey buu yidhi zul iska tag damiiman adigoo foolxun subaxey adigoo lagu caayaya iska tag buu yidhi adlama yawmii alla maalintaydu madooba ama maxaa madoobeeyey min daaka ka aalaami ee welibana madowga ah xaggiisa maalintaydii way madoobaatay oo ka madoobaatay haddaba u fiirso ayuha subxu markuu yidhi subaxey subaxdaa uu la hadlaya maad garanaysaa ninkani ciruu la hadlaya ciradiibuu subax ka dhigay ayuha subxu ciroy ayuu leeyahay markaa ayuha subxu ciroy subaxdii rasmiga ahayd maaha sow subaxduna iftiin maaha ciraduna caddaan maaha ayuha subxu ciroy zuldamiiman iska tag lagu caayayo cirada ma cid baa jecel cirada nin kastaaba uu ka cawdaa uun magaceegii hore ayaynu diidnay oo waxaynu odhanaynaa tinkii ciro ayaa wareemay hebel tinkii ciro ayaa wareemay baynu odhanaynaa wareenka maad garanaysaa waa la wareemay laa ilaaha war waa la dooxay wey waa khatar kelmad sahlan ma aha uu wareemay marka lagu leeyahay tinkii ciraa ku soo dhigay ma aha waa hadal fudud haddaad tiraa tankii ciraa kusoo dhigay durtaba waxaa lagu fahmay inay meinay wax kaa maqan yihiin baad fahmaysaa tankii cira markaad iska hesho waxbaa kaa maqan ayuha subxu subaxay zul iska tag damiiman adigoo foolxun famaa adlama yowmi alla maalintaydu madoobaa min daalika kaa adalaami ee madowga madowgan maad garanaysaa uu tilmaamayo adlama madowgana waa lagu macneeyaa dulmigana waa lagu macneeyaa eeg dulmiga waa lagu macneeyaayo famaa adlama waad odhan kartaa waxaa dulmiyey yowmi maalintaydii min dalika alaam kolkaa madowgaa dalaamka ee u dambeeyana majaasal waxaa ku jira eh, isticaara ku jirta subaxdana isticaara ku jirta subaxda ciraa looga jeeda waa isticaara tasriixiya dalaamkaasina isticaara ku jirta waa isticaara tasriixiya saddexda namber waad haysaa ka koobaad maxaynu nidhi maxaa ku jira ka koobaad majaasalmursal labaadka maxaa ku jiray majaas alcaqli saddexaadka maxaa ku jiray isticaara naabiqata dubyaani wuxuu yidhi markuu hadlayey fabitu kanisa waratnii da'iilatun min aruqshimi fi anya biha sumu fabitu waagii baa buu yidhi kaanii waxaabad i mooddaa saawaratnii inay igu soo boodaysay da'iilatun mid dhuuban dhuuban dhuuban oo min aruqshi barbar ta dhuuban barbarta lihi waa abeeso yaroo barbar leh abeeso yaroo barbar waa tu dhuuban ruqshina rakshaabay ka timid oo ayaa la yidhi maska barbarta leh dhibicdhibicda leh mas caarcaara magaciisaabaa laga naxaya caarcaar markaa tidhaa af carabiga rakshaa hadday yidhaahdiin salaamaad lagama kaco fabitu waxaan ahaaday kaanii waxaad imoodaysay saawaratnii inay igu soo boodayso da'iiratun mid dhuuban talow dhuubnidan muxuu ku falay mas dhuuban muxuu ku falay adiga waxaad moodaysaa maska buuran buuran buuran inuu sii khatarsan yahay baad moodaysaa war khatar ma horta mas waa masuun sunta ku jirtaa waa isla suntii uun laakiin waxaa macno u kala samaynayaa boodada iyo orodka yaa boodi karoo orod badan maka ya kolkaa khataray isla dheer yihiin weeyaan dhuubnidu maska dhuubani wuu ka khatar badan yahay maska buuran buuran intuu doonuu ka khatar badan yahay fabitu waxaan ahaaday kaanii waxabadii moodaysaa saawaratni inay igu soo booday da'iiratun tu dhuuban min arakshi barbarle fii anyaabihaa micyahana ay kaga dhex jiraan asumu naaqicu sun baxtiihi ay kaga dhex jiraan kelimatu naaqic haddaba kelimatu naaqic naaqic waxa wey la sifeeyey sun la sifeeyey oo wixii aan sunta ahayn oo dhan baa laga saaray maxaa meesha ku soo ururtay keliya suntii unbaa kusoo ururtay sun saafiyoo lasoo sifeeyey horta sunta maa la sifeeya mise biyaha iyo waxa lamidkaa la sifeyn jiray war biyaha iyo waxa lamidka ah ayaa la sifeyn jiraye sunta lama sifeeyo kolka hadaba sumu naaqic markaan idhaa majaas caqliyaa ku jira kelimatu naaqic markaan faacil ka dhigay calaaqadiisuna maxay noqonaysaa calaaqadiisuna waa almafcuuliya wakam callamtuhu nadma alqawaafi falamaa qaala qaafiyatan hajaani waxaa loogu mahmaahaa beydku waa mahmaaha abaallaawaha ayaa loogu mahmaahaa af carabiga abaallaawaha maxaa jiray arday aad wax soo bartay ama cashir aad soo siisay oo mar alla markii uu wax fahmay uun wadaadkii wax u dhigi jiray uun dib igula soo noqday kolkaa abaalaawaha loogu maahmaahaayo wuxuu yidhi wa kam callamtuhu alla maxaan baray nadma alqawaafi sida gabayga loo tiriyo maxaan baray sida gabayga loo tiriyo falamaa qaala markuu yidhi kaafiyatan gabaygiisii koobaad ayuu hajaani aniga igu soo caayey buu yidhi gabaygii koobaaduu tiriyeyba anuu igu soo caayey buu yidhi markaa wuu badnaa gabaygu gabay aad u dheer weeyaan oo abaalaawuhu uu leeyahay inta badana matiri ama ha tirinin dee shaygu maxaa jira shay badanoo markaad aragto hadalaad maqasho ama shay aad aragto idhe kuleh kolkaa wuxuu yidhi maxaan ilmahaa toogta baray buu yidhi alla maxaan ilmaha alla maxaan ninkaa toogta baray buu yidhi falama shtada saaciduhu ramaani mar alla markuu shiishiyaha noqday anugunbubay soo shiishay buu yidhi waa kaan toogta berayey mar alla markaan u dhammaystiray anuunbu igu soo toogtay buu yidhi wa kam callamtuhu maxaan baray nadma alqawaafi sida gabayga loo tiriyo falamaa qaala markuu yidhi kaafiyatan gabaygiisii koobaad ayuu hajaani aniga igu soo caayay haddaba waxaad eegtaa falamaa qaala kaafiyatan kelimatu kaafiyatan ma haysa ama alqawaafiba kaafiyatan waxa weeye gabayga hoorsigiisa kaafiye la yidhaahdaa kaafiya waa maxay maa macna alkaafiya waa gabayga hoorsigiisa ayaa kaafiye la yidhaahdaa haddaba hoorsiga gabayga markaynu kaafiyo u bixinno ama gabayga hoorsigiisii aynu kaafiyo ka dhignay bal hada u fiirso falamaa qaala kaafiyatan hajaani hoorsigii baynu kaafiyo ka dhignay ma wuxuu ujeedaa falamaa qaala kaafiyatan hoorsi keliya markuu tiriye mise gabaygii oo dhan buu ujeedaa waa gabay oo dhan buu ujeedaa kolkaa kaafiyada iyo gabayga maxaa ka dhexeeya mayna jus iyo kulli isku ahayn kolkaa waa majaas almursal falamaa qaala kaafiyatan ereyga kaafiyatin waa majaas almursal calaaqadiisuna waa maxay waa aljuziya weeyi wa arsalnaa waxaanu dirnay asamaaa samada calayhim dushooda mijraaran iyadoo shubaysa arsalna samaa samaanu kusoo dirnay samadu waa cirka ma cirkaa laynoo soo diraa mise roobka roobkaa laynoo soo diraa saw aha kolkaa waa arsalna samaa ereygaa asamaa ah hadaba u fiirso oo samada iyo roobka maxaa ka dhexeeya horta waa majaas almursal calaaqadiisuna waa maxaliyo roobkaa samada ku dhex jira calaaqadiisu waa maxay waa almaxaliya nashara leylu habeenka ayaa fidiyey dawaa'ibahu foodiisii habeenku sawka foodiisii yarayd fidiyey habeenku ma food buu leeyahay horta dawaa'ibahu food buu fidiyey nashara leylu habeenkiibaa fidiyey dawaa'ibahu fooda haddaba foodanaynu habeenka siinay waa majaasa waa majaas alcaqli calaaqadiisuna waa maxay majaas alcaqli calaaqadiisuna waa maxay waa darfiya zamaaniya fa wajadaa fiiha waxay jidaaran gidaar bay heleen yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo faaqaamahu waana toosiyey markaa yuriidu faacilkeegu waa damiir jidaarka u noqonaya gidaarkuna dee wax ma doono doonidu waxa weeye sifaad ay inta badan iska leeyihiin waxa nooli kolka haddaba gidaarkii marka gidaar wax doonaya la yidhaah gidaarkaasi waa mushabbah oo kaain xayi ah ayaa mushabbahun biya isticaara makniya halkan ku jirta markaa isticaara makniya fawajadaa waxay heleen fiihaa dhexdeeda jidaaran jidaar yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo faaqaamahu waana toosiyey falaa fadiilatun ilaa anta laabisuhaa walaa raciyatun ilaa anta raaciihaa falaa fadiilatun fadiiladi ma jirto qiimo ma jiro wax qiima lihibe adduunka ma jiro buu yidhi ilaa anta laabisuhaa adunbaa ku tilmaaman shay kastoo qiimale waa lagugu tilmaamaayo waad leedahay buu yidhi markaa falaa fadiilatun fadiiladii ma jirto ilaa hadday jirto anta adiga ayaa laabisuhaa ay mutasifhaa laabisuhaa xidhan ha odhan ilaa laabisuhaa adaa xidhan ha odhan ilaa laabisuhaa ay mutasifuhaa adaa ku sifaysan oo lagugu tilmaamaa kelimatu laabis haddaba isticaara ku jirta waa isticaara tasriixiya tabiciya walaa raciyatun raciyana ma jirto dad raciyiihi ma jirto ilaa anta raaciha adigunbaa ilaaliya adigunbaa dadka xukumaya kolka waxaad eegtaa laabisuhaa iyo raaciha isticaara tasriiciya tabiciya ayaa ku jirta wa jaaa yimid rabbuka rabbigaa ayaa yimid walmalaku malagiina u yimid safan safan safsaf iyagoo ah ayay u yimaadeen wa jaaa rabbuk kelimatu jaaa rabbuk waxay ina yidhaahdeen waxaa ku jira majaas alcaqli waxaad u fiirsataa sababta ku kaliftay inay yidhaahdeen jaaa rabbuka majaas alcaqli baa ku jira jaaa rabuka majaaz alcaqli baa ku jira kelimatu jaaa ba yidhaahdeen horta waa maxay jaaa macnaheegu waa imaatin kan aynu naqaano jaaa waa maxay kan aynu naqaan imaatin kan aynu naqaan haddaba imaatin kan aynu naqaane qofku meeluu ka maqan yahay inuu soo gaadhuu meel ka soo tago sidan aadamuhu u soo socdo oo kale ilaahay mustaxiil ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka sareeya wuu ka nasahan yahay ilaahay taasaa ku kaliftay inay yidhaahdiin waa majaaz alcaqli haddaa tidhaa waa majaas waa imaatin ilaahay ku habboon oo keennana taqaanoo kale aan ahayn meeshu xaqiiqay kuu noqonaysaa oo majaasnimadii way ka baxaysaa laakiin nimankii kelmaddan markii u horreeyey keenay waa niman jaa ku macneeyey maxay inay hal macno leedahay oo keliya halkaa macnana inuu maxay yahay imaatin kana taqaan kana taqaanna ilaahay uu ka nasahan yahay subxaanahu wa tacaala laakiin imaatin ilaahay ku habboon inaad imaatina ku macnayso kaa aad ku macnaysayna keenan oo kale mid ka duwan oo ilaahay laa'iqu ah haddaad tidhaa najaasnimadii way ka baxaysaa meeshu wa jaaa waxaa yimid imaatin isaga ku habboon rabbuka rabbiga ayaa yimid walmalaku malagiina wuu yimid safan safan safsaf ayay u yimaadeen yudabixu wuxuu gowracayey abnaa'ahum inamadooda ayuu gowracayey yudabixu wuxuu gowracayey abnaa'ahum inamadooda waxay aayaddu ka hadlaysay fircoon inuu ummadda qaybqaybiyey ayay ka hadlaysay haddaba fircoon marka uu ummadda qaybqaybiyey ama uu qayba ka dhigay ummadda qayb baa jirtay uu guumaystay ilan qaaciidadanuu qaatay ay yidhaahdeen farriq tasud dadka haddaad doonaysa inaad dee boqor u noqoto waa laysku diraa ama iyagaa la qaybqaybiyaa guruub la duleeyo iyo guruub la ciseeyaa laga dhigaa kolkaa wuxuu ku leeyahay gruubkii gruubna wuu ciseeyey gruubna wuu duleeyey taas ayuu isyidhi waad kusii haysan kartaa maxay xilka iyo xukunka yudabixu wuxuu gowracayey abnaa'ahum ma fircoon baa inamada ilmo bani israa'iil gowracayey mise amarka ayuu bixinayey amarka ayuu bixinayey waa majaas maxay markaa ayaa meesha ku jira maxaa ku jira majaas almurs waxaa ku jira majaas alcaqli calaaqadiisuna ay tahay sababiyada ishrax alabyada laatiya wabayin ma fiiha min majaazin caqliyin bal hadda intan aynu macnayno uun majaaska adaa soo saar saaran doona ama kitaabkaa kaaga shaqeeye gabayganaan macnayno waa aakhirkii inoogu dambeeyey wax allo wixii majaas iyo isticaaro la odhan jiray intaa dhowrkaa bayd baa inooga dambeeya صaxiib الnaasu qablana da zamana wacanaahu min amrihi ma canaana وتولوا بغصة كلهم منه وإن سار بعضهم أحيانا ربما تحسن الصنيع اللياليه ولكن تكدر الإحسان وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun saxiba naasu dadkii waxay la saaxiibeen saxiba annaasu dadkii waxay la saaxiibeen qablana innaga ka hor da zamaana wakhtigan iyo xilligan bay la saaxiibeen dadku horteen bay xilliga la saaxiibeen wa canaahum waxaa dhibay dadka min amrii xagga xilliga maa canaana waxaana dhibkanina haystaa dadka horay usoo mareen oo dee xilligaylimo lasoo wada marayeen watawallo way jeedsadeen biqusatin bay ku jeedsadeen usa iyo mergasho kulluhum dhammaantood minhu xaggiisa ay kaga mergadeen wa in sara bacdahum qaarkood ha ka farxiyo axyaanan mararka qaar dhammaan xilliga way ku mergadeen inkastoo dadka qaar uu ka farxiyo oo mararka qaar malaad faraxdaa miyayna jirin rubamaa tuxsinu inaad wanaajisaa la arkaa asanii cashaqada rubamaa tuxsinu inay wanaajisaa la arkaa asaniica shaqada layaalihi habeenka habeenka waktigu ama habeenadiisu inay shaqo wanaagsan qabtaan waa la arkaa walaakin tukadiru waxay calwisaa alixsaana wanaagiiyo sanafalkii unbay sii dhoobaynaysaa wa kaanaa waxaaba layna moodaa lamyarda inaynan raali noqon lam yarda inuuna raali noqon fiinaa dhexdeenna biraybi dahri geerida inuuna raali inooga noqon raybudahri waa geerida geeridaba inuuna raali ka noqon baa la moodaa waktigu xataa acaanahu ilaayuu u kaalmeeyo man acaana u kaalmaynayey war ilayn waktigu ilayn waxba ma dili kareene dad u kaalmeeyey geeridiiba waa lagu qanci kari waayey oo dad u kaalmeeyey wakhtigii wakhtigu waxba ma dileen dad baa u kaalmeeyey buu ku leeyahay saasuu hadalka usoo dhigaya kulamaa ambata zamaanu mar kastoo wakhtigu biqliyo qanaatan waran yar ushan yaree waranka laga sameeyo soo arag markuu wakhtigu biqliyo ushaa keligeed maxay ku yeeli lahayd keligeed waxba kuma yeelayse rakaba almaru insaankuna wuxuu ku sii daraa filqanaati ushii waranka sinaanan afyar caarad yaroom eebaa ah, unbuu kusii taagtaa buu ku leeyahay yar kolkaa yaa caawiyey kii eebada yar ama afka yaree murjinka yar geliyey kaasaa caawiye wakhtigu waxba kelidii ma aadeen buu ku markaa ah. kulamaa ambata zamaanu mar kastoo oo baqliyo qanaatan ushaa waranka rakabamaru qofkuna wuxuu sii geliyaa filqanaati usha waranka sinaanan caarad yar oo dee wax disha ayuu kusii daraya halkaa waxaa inoogu dhammaaday culimo majaaskiibaa bartaa inoogu dhammaaday majaasoo dhan kolkaa kinaayunbaa inooga dhiman faniga cilmigaa koobaad kinaayo oo iyaduna aan waxba ahayn oo dee iska yar unbaa inooga dhiman insha allah waxba cashirkeen ya kinaayunbaa inooga dhiman bartaa inoogu joogo allahu aclam